subax wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib markale subax wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo ah taariikhdu waxa ay ku beegan tahay kowda bisha tobanaad ee oktoobar sanada labada kun labaatanka barnaamijka falaqeynta waxaan kusoo qaadan doonaa waxaa xiisad ay ka taagan tahay muddo laba maalmood ah magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taas oo sababtay in la kala gooyo magaalada labadeeda dhinac wararka ku saabsan xiisadan ayaan ku eegi doonaa barnaamijkeena maanta saaxiibayaal waxaa sidoo kale barnaamijka ku dhagaysan doontaan xubintii kalamaan waa mar kale iyo falaqaynta marka la kulantay haboon ayaa idin leenahay aynu ku bilowne magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka taagan xiisad u dhexeysa ciidamo halkaasi ku wada sugan waxaana la sheegay in magaalada labada gedi ee galbeedka iyo barigaba ay kala go-an tahay iyadoo sidoo kale gaadiidka aysan isku kala gooshi karin labada dhinac ee magaalada waxaa sidoo kaleeto magaalada beledweyne maalmihii lasoo dhaafay joogto ka noqday dilalka iyo dhaca ay ka geysanayaan kooxaha burcadka ah iyadoo xalay ugu dambeysay ruux shacab ah halkaas lagu dilay magaalada beledweyne sidoo kale waxaa ka dhaca inta badan qaraxyo waaweyn kuwaas oo la sheego in gaadiid xamuul ah ay gudaha u geliyaan magaalada khasaare xoogan ayaana kasoo gaara dad shacab ah inta badanna waxaa waxyeeladu ay gaartaa dadka shacabka ah waxaana sidoo kaleeto magaaladan ay markaa qeyb ka tahay dadaalada lagu xoreynayo deegaanada gobolka hiraan iyadoo halkaasi ay xarun u tahay maamulka gobolka iyo guud ahaanba dadka shacabka ah ee dagaalka kula jira kooxda al-shabaab wariyaheyna farxaan maxamed xuseen ayaa stuudiyaha kula sugan oo aan wax ka weydiin doonaa xiisadan waxa ay salka ku hayso iyo sida ay ku timidba iyadoo la ogsoon yahay in xaalado amni ay maalmihii lasoo dhaafa ka jireen magaalada beledweyne farxaan soo dhawow bal ka waran beledweyne maxaa ka taagan maalmahan saciida waa mahadsan tahay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan shalay ilaa maanta waxaa ka taagan xiisad salka ku hayso xirnashaha buundada weyn ee magaaladaasi oo inta badan ay isticmaalaan dadka reer ee beledweyne mm-hmm. shalay ayaa la bilaabay in magaaladaasi degmadaasi buundada laga xiro mm-hmm. isla markaana galbeedka gabaarida ka imaanaya aysan u soo gudbin gudaha magaalada mm-hmm. arintaasi ayaa waxaa la sheegay in ay ka caroodeen askar kale oo ka tirsan dowladda oo ku sugnaa ee galbeedka ee gobolka hiiraan gaar ahaan halka buundada ay gabaaradii kasoo galaan mm-hmm. waxayna iyagana xereenba guud ahaanba gabaaradii markaasi kasoo gudbeysay dhinaca kale gudaha magaalada mm-hmm. taas oo cilad iyo dhibaato ku noqotay dadka magaalada beledweyne waxaa hakad galay ganacsiga iskii kala gudbayay magaalada oo buundadaasi marayay waxaana sidoo kale labada ciidanba ay ku kala sugan yihiin mm-hmm. dhinacyada buundada sababta waxaa la sheegay mm-hmm. in maamulka degmada ay doonayaan in ay markaasi hubiyaan gawaarida kasoo gudbaysa galbeedka gobolka maadaama dhowr weerar oo qaraxyo ah ay ka dhaceen gudaha magaalada kuwaasi mm-hmm. oo gawaari waaweyn loo adeegsaday islamarkaana gawaaridaasi la sheegay in ay kasoo gudbeen dhanka eh, galbeedka magaalada ciidamo ayaa shalay la dhoobay eh, afaafka hore ee eh, buundada magaalada beledweyne ciidamadaasi oo iyagana tan keentay inay xiraan magaaladaasi oo buundada ka ah islamarkaana saameyn ku yeelatay taas oo iyadan markii dambe ciidamadii dhinaca kale ku sugnaa magaalada iyagana waxay xireenba gabaaradii gudaha magaalada kasoo bixaysay oo buundadaas isticmaalayso dhanka magaalada dhanka magaalada kale u gudbaysay galbeedka xiisadaasi ayaa magaalada ka taagan ilaa saaki weli wax waraana kama soo bixin maamulka degmada iyo kan gobolkaba waa gartay ma la sheegay farxan ciidamadan waxa ay yihiin ma ciidamo dowladeeda ah, amase waa ciidamo maleeshiyaad ah ma ciidamadii deegaanka ee dagaalka ula jiray al-shabaab saciido warar kala duwan ayaa kasoo baxaya xirnaashaha buundada magaalada beledweyne mm. halka eh, waxay qaar waxay leeyihiin ciidamo maleeshaad ah ayaa xirtay labada eh, dhinaca ee buundada mm. halka qaarna ay leeyihiin eh, ciidamada dowladda ayaa xirtay warar qaar ayaa waxay sheegayaan in ciidamada kasoo kala jeeda beelaha dega gobolka gaar ahaan magaalada beledweyne ay magaalada kala xirteen oo buundada ay kala xiran tahay ay taasi sabab u noqotay iyadoona guud ahaanba magaaladaasi laga dareemayo xiisada xirnaashaha ee buundadaasi mm-hmm. waxaa guud ahaanba hakad ku jira hadda isku socodka magaalada dadka qaar ayaa la sheegay in ay markaasi suurtagal tahay in loo ogolaado marista wadada mm-hmm. ama buundada laakiin guud ahaanba wax gawaari oo raran oo ka gudbaya mala hataa waxaa la sheegay in gaardagaardameerka magaalada buntaasin uusan ka gudbi karin waawaan ayaa lagu jiraa sida la sheegay oo xal loogu raadinayo sidii loo furi lahaa buundada maadaama ganacsato badan iyo gaadiid badan uu ku xayan yahay labada dhinac ee magaalada saameyn ku yeelatay dadka deegaanka waayahay sidoo kale maalmihii lasoo dhaafo farxan dilal ayaa ka dhacay magaalada beledweyne iyadoo amniga magaaladaba laga deyrinayay sidoo kale dhac joogta ah ayay kooxaha burcada ka wadeen arrinkaas iyo iyadoo haatan dagaal lagula jiro al-shabaab sidoo kalena dadka deegaanka ay qeyb weyn ka yihiin haddana in magaaladii la kala xiro saameyn noocee haya ka dhalan karta saciido magaalada beledweyne amnigeeda muddooyinkii dambe wuxuu ahaa mid faraha ka baxay sida muuqataba qaraxyo ismidaamin ah ayaa ka dhacay dililka waxay ka noqdeen kuwo joogto ah oo markasta gudaha magaaladaasi habeeni maalin ka dhaca xalay u dambeysay wiil bajaajla ah ayaa lagu dilay mid kamid a ah xaafadaha magaalada beledweyne kooxo hubaysan ayaa dilkaasi la sheegay inay geysteen kadibna goobta iskaga baxsaday maalmo ka hor sidoo kale waxaa lagu dilay eh, nabadoon oo mid kamid a ah nabadoonada dhaca waxaa kusoo batay eh, taleefoonada oo dadka laga dhacayo dadka magaalada markaad weydiisid waxay muujinayaan walaac aad weyn oo ku saabsan dhanka amniga ah wararkan waxay sheegayaan in sababta bundada galbeedka lagu xiray ay tahay in gawaarida lagu shakisan yahay qaraxyada ay kasoo gudbaan ee dhankaasi islamarkaana maamulka iyo sidoo kale saraakiisha halkaasi ku sugan ilaayo haatan aysan iyagana war ka soo saarin inkastoo warar kala duwan oo markaasi kasoo kala baxay dadka deegaanka ay sheegayaan oo qaarkood ay iskhilaafsan yihiin marka la fiiriyo si guud xaalada magaalada baladweyne waxa ay tahay mid aada u kacsan oo dhanka amniga iyo dhanka xiisadaha dadka deegaanka ka dhexeeya mm-hmm. iyadoona weli maamulka aysan arrintaasi ka hadlin mm-hmm. tan iyo markii xilka laga qaaday gudoomiyihii gobolkaasi hiiraan cali jiite cismaan mm-hmm. xaalada magaalada baladweyne waxay iska ahayd mid iska kacsan oo xiisada iska taagnayd magaalada waxaa la sheegay inay ku sugan yihiin ciidamo maleeshiyaad ah oo aada u tiro badan oo labada dhinacba ku kala sugan magaalada kuwaasi oo aysan jirin cid ka amar qaataan oo ama cid ay hoos tagaan dadka deegaankan arrintaasi walaac ayay ka muujeen wadooyinka magaalada markaad maraysa qof kasta qori ayuu iska wataa oo waxaad arkaysaa waxaa la arkayaa dad qori iska wato oo meelay hoos tagayaan iyo meelay u socdaan aan la kala ogeyn taas oo walaac ku abuurtay ammaanka magaalada iyo dadka deegaankaba aada umahadsan tahay farxaan maxamed xuseen ayuu ahaa dhegeystayaal oo aan wax ka weydiineyna xaalka magaalada beledweyne oo maalintii labaad kala xiran iyadoo aysan jirin wax isku gudbaya waxaa inaga xasuusin inaan xiriiro la sameynay maamulka iyo sidoo kale dadka markaa u dhoondaloola arrimahan iyo xaaladan kasoo cusboonaatay magaalada beledweyne balse ay inoo suurto geli weysay wararkan iyo barnaamijyadeena ayaana kusoo qaadan doonaa marka ugu horeysa oo aan qadka taleefonka ku helno waayahay saaxiibayaal falaqiinta ayaad maqlaysaan qeybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena ayaan isla sii gaarayna markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan halkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay war mahaysta geedka waa lagu soo kordhay ma macabsicabsiba haye hal salaamanagsadoyhe aryadhaha war ma haysina shalanimow sidou dad u dhex fadhiya ow hal mar haw yiriyaa mugacidda geedka ku soo kororta in la iska fiirsho waa lagama maarmaane ma la baarayhe bow soomaalidu qofkay weji taqaano hadde balow ma yaqaanin war abwaan salaad cabdulacagoola ma aanam cid kalaa noo timid yaa loo duur xulayaa war burii biyihinta loo kala baxayo cidna ha aaminin war kalamaanay kastaraad ku baadeenoo waxba laydiinma sheegi karee horta abwaanku waxuu idiin wada suga war kalamaaney war ma haysaane howlaha wadanka ka socda waxaana go'aan lagu gaaray qolo walba waxay mudan tahay in bulshada la ogeysiiyo waxaanan idin leeyahay weligeedba warbaahin kolkaan isu keennay kaahiyow tartansiinnay raadiyow kulmiye iyo kooxdiinna kalamaanbaa koobki qaaday wanaagga maskaxda koriyeeno bulshada kicinteediyo kooxaha eryadooda kaalintaa u horraysiyo ayagaa lambarkow ah bilad baanna u keennay kor ilaaha u qaado alla ilaah waa kaa gudoona soomaaliyey kulmiye iyo kalamaan kulmiye iyo kalamaan walambaarkoobe koob kaasi kulmiye iyo kaalamaan walambaarkoobe koobkaasi allaylaha abwaan salaad ganeeyow intaas waa kaa aqbalnaye waxaa kaloo la yidhi kayaabi maysid kaalamaan inay kaa gaabi haysaa koob kayaabi maysid kaalamaan inay kaa gaabi haysaa koob war cilmibaaris saakow lagu sameeyey waxaa lagu ogaaday in qofkii toddoba maalin oo ah kalamaan dhegaysta ay guuraysa cabsida shabaab war cilmi baaris kaloo lagu sameeye ceelbuur waxaa lagu ogaaday qofkii kalamaa isbuuc dhegaysa inuu waaqicii la socdo adduunka noqonayo war wiil dhallinyaraha bajaajlay social media isticmaalo kaalmaana dhegaystaa wuxuu yidhi inta kalamaana dhegaystabayy borogramyana intaan tegey magaaladeedii baan soo xurayo haddaan deegaankay ka soo noqday war ciyaalka xaafadda kalamaan waxay u yaqaanaan sunta shabaab ka ilmaysiisa aryaadhaha waxaa la yidhi nafta meelka kudaysa meelay ukudaysaa oy ka soo cararaysaa ku jar hadal hadalka ku jakujar hadalka hadalka kuba jarwar cabdullah waxaa la yidhi ragga fadhiya ninkii shalay ku qarxay taleefonaa u soo dhacayaa la yidhi markaasoo wuxuu yidhi weli rakaabkaa igu yara lacagta jaadka ii soo badiya bargo'aan ahay marka waxaan la yaabanahay ragga balaayo aysan aqoon inta la soo fadhiista korkooda ay sarbeeb ku sheegayso oo inta dadku ii soo badinayaan sugayaa korkooda laga leeyahay ee haddana aan dareenka iyo shakiga lahayn marka waxaa igu soo dhacay isaga male hadduu malag dhawaaqe magansaday wadkaygie warnamayow mayleeray waraabo soka ma saaranka ma aragaw soomaalida geedilileye lacagta ii soo badi lacagta ii badi tilay dheegayaana walaali kale ka hoos garsanba musku fiirin war ninka waxaa la yidhi toddobaadu marfashka ku soo noqnoqonaya oo meesha jaad ku cunaya soomaaliduna waxay baleeye ku dhigtay laba jeer qofkay arkaan cadow uma yaqaaniin war markaan arkay siday wax u socdaan akhliga soomaalida waxaan soo xasuustay xikmad waana ah oo aan hadda ka hor maqlay waxaana la yidhi kow ka cab biyaha meesha ay farduhu ka cabaan waayo farduhu ma cabaan biyaha nadiif ahayn labo sariirta dhiga meesha ay ayuuraha hurdaan waayo waxay jecel yihiin meelaha deggan oo bilaa buuqa ah saddex gurigaaga ka dhiso meesha uu masku isku duugo waayo meeshaasi waa meel aanay weligeed biyuhu soo gaaraynin afar soo toos xilliga ay shimbiruhu toosaan oo hoyo xilliga ay hoydaan waayo taasi waa dadaalka guusha shan ka qodo ceelasha meesha ay shimbiruhu hergalaan xilliyada kulul sababtoo ah meeshaasi waa meel biyo hoos jiifaan marka caqliga in laga shaqaysiiyo meesha la joogay dadka lala jooga layska fiiriyo muhiimwar waxaa kaloo la yidhi ah. colka digtoonuhu nabadi kuma dishe war weli kaalaaray ah. sharcan tooghay kheyr walba mukoodhiba aryadhaha xaad isu daalihaysin waxaan ad sheegaysoonoo dhan ah. soomaalidu waa dhahaan laakiin kuma dhaqmaan warkalamaanay war ma haysiine hay-adda nabad suguuddu gacanta ku soo dhigtay ninkii ugu muhiimsanaa shabaab macalidheela geedu abuu cubayda jifa maaladul tegey waar magodonaa meel lagu sheegay ilma adeerayaaluma mahadkaratayba bowshangol hadda waa daaciyoo dadka ma dilo ahey mansuur baa mandheerah ku bahi arkoba ku tukadaa lahaayaa maa la yidhi war waxaad ku rafanaysiin oo dhan waa laga wenyahay ninkii shiinaha iyo waddamada caalamka oo dhan qaraxyada iyo sunta iyo balaayooyinka laysku xidho ka soo iibin jiray ayaa gacanta lagu dhigaa layidhiobowkaaswintrnationalxitanashiidooyinkaisaga ah, eh. maa keeni jira hayehe aryaadhaha dadka isqarxiyana ma asagaa soo gedi jira war kuwaas shilin kuma fadhiyaane alaabta lagu qarxiyu ninku keeni jiray eh. waxaa la yidhaha magaciisa sakariye kamaal suufi abashiikh yaa abashiikh shalaanba ku arkaaya xamarweyne eh. inboo magaciisa afgarashada ma la soo shaaci war magaciisa afgarashada sakiyaa la yidhaahe markabkii dekada lagu qaban jiray ogaaday oo kuntiinradii waxaad ogeydeen laga soo saaray ninkii soo iibiye weeye kadibna kenya qabatay baa layidhi shan milyan oo lacaga oo damiin laga qaaday baa layidhi kadibna kenya waa laga waayo meeluu cirib iyo jaandhiga waa laysweyddiiyaa layidhi eheladiisu waxay dhaheen xabsi kasta waa ka baarnoo waa ka weyn laakiin nabad suguddu waxay sheegtay soomaaliya gudaheeda asagoo meelaha khawaariju ka talisa rabo inuu u gudbo inay gacanta ku soo dhigeen sharcigaana la horgeynayaabay dhaheen wuxuu ka heluuna leeyahay heye miyaa la arkaa he layska hari war dowladu kaa gacan dheeraa la yidhi diyaargalowga jarta dowlada rarsha malgoradawaleeri war horta khawaariijtu markay maxkamaduhu xukumayaan sharcigii hadda dhow la ansixiyey la dagaalanka argagixisada miyay u cuskodaan mise hore war abashiikh ma la weydii doonaa markii maxkamadda la keeno qaraxiisooba waxyaabihii laga sameeyey waan wallaweynay eh. qaraxa iyo bariiska eh. ma isku doon baan heli ku keenaa war kalamaanay war ma haysiine eh. abashii ganacsade weynow ahaayaa la yidhi shantii sanee la soo dhaafana xaasidaa lama dhihi jirin hadda fidna kulli waa maha salaadaa la yidhi iyo nabadsugidiisa war meeshaas markay maraysa yaalka xaafadda waxay dhahaa jiraan libaax soo galay dega wura ubow ninku waaba shiikhe maxaa shadadinta ku daray wargo markii kunteynarada alaabtu ku jirta la qabtay xertii fahad waxay dhaheen alaabtan ganacsataa keentay waxaana loo waday s maxaa loo isbaaraysanayaa marka halkaa waxaa iga caddaatay abbashiikh inuu iska shaqaysan jiray hadda shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaanna waa hore loo yidhi jacaylkoodu been weeye waxba kama jiraan weye war qabiirka wuxuu eleen arrimaha dagaalka khawaariijta waxa uu yidhi inta aan la gaari gaarin wejiga labaad ee dagaalka shabaab waxaa jiruu yidhi wejiga labaad ee shabaab oo u baahan in laga sifeeyo facebook iyo bulshada dhexdeeda aryadhaha kalemaanay war heemahaysiina waxaa la ogaada shabaab mugay fahmeen inaan la dhaafaynin lamay u kala jabeenaa la yidhi qola inay qaxday rabtaa mahay doonaanba ha aadaane qolana waxay go'aansadeen inay kulligood iswada qarxiyaan qolada dambe ma waxay ka maraysaa waxba dhowramayna allow dhagaxya soo daadi warba uu kulli iswada qarxayn ugu daraynaaye war kalamaaney eh. amiirka qarxyada shabaab eh. iyo muftigooda u fadwooda inay isqarxiyaan eh. hadday xarfaan yihiin waxaan ka codsanaynaa inay dhallinyarada qarxyada loo diyaariyey u fadwoodaan xeelada ay ku jiraan inay isku qarxin karaan aryadhaha waxaa la yidhi nimanka inay iswada qarxiyaan ay go'aansadeen beledkana waa soo wada galeen kuwa qaxayana mid walba wuxuu heli karo hore u qaadaha ahaa la yidhi hadda qaxya qaraxaa leesu qaybshee soomaalidan iska hurdaysa waxaan kula tali lahay feejignaanu waa falka ka hor midda kale balaayada waa laga hortagaahe lagama daba tago ah, hadda dhaqanna waxaa noo naqata mugga waxdhacaanka kadib inaan qabqabayno ah, mugga kurtoor waxaan kula tali shacab iyo ciidanba inay raggi dhuusa mareeboo kale naqdaan ah, samigay cabdulanehe wuxuuba yidhi how dhuusa mareeb daddhiraanun dhimashaa ka cabsayn uu dhaaf dhuusa mareeb daddhiraanun dhimashaa ka cabsayn uu dhaaf waan walla anigu khawaariista waxaan odhan lahaa wada qaraxdaya qayb reebataa qaxdoo carartayaa waa yeelkadiini baw xaggee aadahayaan kuwa yidhi waa guurayna taasaaba waa licasehe war kulli xaal meel bini aadan joogo kuma fiicna inay tagaan marka ma la helayaa jasiira dugaa ku nool yahay war fakarkaas iyo ciddii aaminsan wuxuu ku fiicnaa lahay in jika ba'day laga dhigo war culummadu waxay sheegaan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi sidii qowmu caadan u dabar goy lahaa warnimiyow sharhiwiinato hiyaraato waa la dhagaaloysdamee inay war mahaysiine lugooyada dagaalka lagu hayo waa badan tahay magaalada nairobi maalmo ka hor waxaa ku shiray madaxweynayaasha jubbaland iyo koonfur galbeed waana labadii madaxweyne la rabay wejiga labaad ee dagaalka in deegaanadoodu ka bilowdo waxayna ka wada hadlayeen dagaal maahane siday sii wada joogi lahaayeen ay ahaydaan la yidhi warsax ninkii laha dabada uga fadhiyo makacaa la yidhaa horaa loo yidhi wali kalalaray uunkon ooye uunkon allahaysade waaladeer muuse bixin nairobi shiruma tago boomiyaa safaaraddii laydinka xihay war bashiirow siciidani meel ku sheeg dunyadu waxay ku wareertay oo la fasiri la'yahay luuqad ahaan dhulkii soomaaliyeed iyo soomaaliya siday laba dowladood ku yihiin war axmedoo hore ingiriiskana ixtiraafay war ku soo boodinine waxay ugu darnayd markii koox dacwo siyaasadeed wata ay madaxweynaha ugu tageen furinta dagaalka waxayna ka eed sheeganayeen madaxweyne lafta gareen marka mucaarad xil raadinaya iyo nin furin jooga allow yaa u kala warqaada war laba kala barida kala warla lan walba meeli bugdu isu balbalaasa leeri allahayow raggiyo kala warrama wax isma yeeleen war aan warka kaboobe ana wala irifade ulhaayo koofur galbeed ninka ininogoda rabaa dhulkaha horeeya war mucaaradka koofur galbeed madaxweynaha iyo furunta ma waxay u tageen ilaa doorasha dhacdo shabaab lalama diriri karo war wali meelinsaadana hangoolka halgaadoy hagar ii hujilaan hoolaa halhanaanoyoy obow maysan ogeyn al-shabaab unug dhammaytiabarki weelo jabada shabaab waa jiraan madax ku joogtaa maadinkaan ogeyn bal ninkii la noolaan karaa hayse war waxaa fiicnaan laheed in dastuurka dib u egis degdega lagu sameeyo oo lagu sadar qodob dhigaya muwaadin kasta oo u baahan wax dhaafsiisan xuquuqda asaasiga ah, sida xilalka sarsare shaqaalanimada dowladda iyo waxyaabaha la midka ah in waajib looga dhigo in marka hore uu dalka wax ka xoreeyo war maxaanu dalka xorayna madaxweynihii muuse bixiba juuq lagama haye bow hadda maxaa ku diidaysan hadduu idinka aamusay war jinni ninkii keenaa bixiye isagaa dagaalkana geliyey war garaadkusuu gala dagaalka u yidhi ssc difaaca kama bixin war maxkamadda ciidamadu mar labaad waxay xukuntay baa la yidhi laba khawaariij oo la kala yidhaahdo aadan mursal iyo anas cabdulqaadir waxaana layidhi hadda kahor shuuta intuu dil toogashaha ku xukumay ayay rafcaan ka qaateen kadibna maxkamadda sare ee liibaan caliyar baa dil toogashaha ku xukumay marka boowe daal uunbay kororsadeen warwarkaan ka kala tegine horta raggaan la xukumay mar labaad waxay ahaayeen ragga shabaab u qaabilsan dilalka toogashada ah waxayna dileen dad badan oo ay masaajidye ka raaceen iyagaan afkooda ka qirtay mar ay waraysiya bixiyeen indha adeegayna ka qalin jibiyeenoo <laughs> iyagoo qirsan inay dasoo dileen eh. weliba masaajidya ka raaceen eh. ayay raacfaan ka qaateen in la dilo war dilaa in la dilo diidan miyay ahaayeen war walbatay walbeelaletaleeri war nimanku hadday dilka diidan yihiin maxay dadka u dilaan bowaa la gashay war kuwa puntland lagu xukumay waxaa ka mid ahaa eh. mid reerkiisii jaamacad dibaddaa u wadeen uu macsalaamaynta asxaabtiisii u aaday raggiisa ay dil markaa u qorshaysnaayoo la fulinayo ku darsadeen dabadeedna lagu qabtay hadda ogow tigidkiisii waa goonaayo berri subaxu diyaarad raaci rabaa liid dhaheen buu yidhi cusubsaan islahaayo maceebunba iga raacay ma yidhi ninkii tiin abuurtaa timir goosa maaya taas miyuusan ogayn annukana waxaan dhahnaa dhaaxa lagu dhafa maalina gacanta geli doontaa warbow anna waxaan maqli jiray laqlaqliqi waaba ku xigta inbow waxaa kaloon dhahnaa nin helo badan galay helo laga helay lama yaqaan war markaa yaabtaan sota ohan jirteen carabkii xabxaa badan abeesa waa cantuugaa shimbirkii buubtan badiy mada abeesi ka degee waa leeri war tiscigii buubbuu badiy fudkululo ku dhacaa waay ani gacantii luqluuqasha dibqano aqniinii u halis war cagtii joogsan waysaa mar bay ceeb la kulantaana waa la yidhi ka joog waar hooy waxbaa jira ee ka joog soo joog ninkii lagabaahay soo jiifa laga helaha liidhi ka joog waar hooy ka joog waxbaa jira ee ka joog hagelin cadowgee ka joog fariimahaasiyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeenii falaaqaynta wararka idaacadda kulmiya magaalada muqdisho intaan barnaamijka mid lacmin ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo